جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد فيكم وترون الذل منا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد وركمان الله إذا عدى الجرتين waa maalnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu darkaroon waxaa la dilay laba ka tirsan murtadiinta xashidocashaarika oo ku sugnaayeen meel u dhow xadiisa waxaa waxyeelo la gaadhsiiyey gaari haamar ay leeyihiin booliska kirdada itixaadiya kadib markii shalay qarax miino lagu egtay meel u dhow tuulada alaagiir waxaa shis lala beegsaday fadhiisanaya xashdi raafidadu ku leeyihiin jidka imaam weys ee dhacda deegaanka sacdiya waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeeda kadib markii shalay qarax miino lagu leegtay deegaanka krama warkii oo aynu ku bilaawno wilaayada ciraaq ambar waxaa la dilay laba ka tirsan murtadiinta xabdi cashaa'irka oo ku sugnaayeen meel u dhow xadiisa isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari haamar ah ay leeyihiin booliska riddada itixaadiya kadib markii shalay qarax miino lagu la egtay meel u dhow tuulada alaagiir ee deegaanka rayaad dhammaan waxay la socdeenna dhimashay dhaawac ayay ku noqdeen allah ayaanu ku maadsan slikarkuub waxaa daraad miinooyin lagu xiray oo la qarxiyey guriga murtad daahir madxi oo ahaa guddoomiyaha tuulada ziraaca ee deegaanka riyaad allah ayaanu ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq diyaala waxaa shiish lala beegsaday fadhiisinaya xajdaraafidada oo ku yaala jidka imaam weys ee dhacda deegaanka sacdiya waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaanu ku maadsan haatan aynu dhaqaaqno wilaayada shaam xasanka waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateen murtadiinta oo ka shaqaynayeen maxkamadda shirkiga kadib markii qarax minool ula egtay degmada arbawiya ee magaalada xasaka waxaanu ku halaagsamayn laba murtad allah ayaan ku mahadsan isla wilaayadda shaam ayaan ku guda jirnaaye raqa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeda kadib markii shalay qarax minool ula egtay deegaanka krama waxaana ku dhaawacmay laba murtad allah ayaan ku mahadsan markaana xalab ee wilaayada shaam waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeda kadib markii qarax miino lagu egtay jidka isku xidha minbiji albaab waxaana ku dhaawacmay tiro murtadiina allah ayaan ku madsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam alkhayr askarta khilaafada ayaa shalay rasaas la beegsadeen xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda ku sugnaayeen meel u dhow tuulada xariiji ee deegaanka suuq waxaana ku dhaawacmay hal murtad allah ayaan weydiisanayna inuu soo degdejiyo halaagiisa isla alkhayr waxaa waxyeello la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin bikikeda kadib markii qarax miino lagu egtay deegaanka suur waxaana ku halaagsamay laba murtad allah ayaan ku mahadsan isla alkheyr waxaa waxyeello la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin bikikeda kadib markii qarax miino lagu egtay deegaanka suur waxaana ku halaagsamay laba murtad oo la socdeen allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada yemen albayda askarta khilaafada ayaa hoobiye la beegsadan saldhig ay xuutiyiinta mushrikiinta ku leeyihiin deegaanka sacji ee kayfa waana lala helay allah ayaan ku mahadsan ودنبنتي ولاد الصوماليا وحشل إلى قرحي حرون يقص قنايين عيدا كرد الصوماليا إيه مجال البلدوين قد عدوا قبل كهيران وحنكوها لكسمي هالمرتد مثلا وقضى وعمي وحن سيدو كلا بربر سو غاري اسمي اي كوسو قنايين الله يانكم اتسن هلكا اي نغدن يا وركي ما انت اتكل سعتين وربعين تالجرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوق أعناق تغنى أنزل الله الأعادي من صياصيهم وأفنى قاذفا في القلب رعبا مثقلا نحرا وطعنا